bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbi أجmaciin ama bacd cashirkana waa kii boqol iyo toddobaatanaad ee ka mida min sharxi صaxiix muslim raximah اllahu tacaala baabu salaaة اlأwaabiina xiina tarmad اlfisaal wuxuu baab yahay salaada qolyaha awaabiinta laydha alawaabiin waa jamcu awaabin awaabkuna waa ninka noqoshada badan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan u noqdee u toobad toobadkeena waa ninka ducada badanna waa layidhi waa ninka khushuucda badanna waa layidhi saydan waa noqotay alawaab waa alkaiiru rujuuci taa'ib ila allahi subxaanahu wa tacaala xiina waqtigii weeye waqtigadu wuxuu galaa salaatu duxa baa loo jeedaay tarmadu ay caagubiyooto alfisaalu nirgah nirgaha geela jamcu fasiilin maqasha geela fisaalka la yidhaahdaa intana marka baabka gudagelin laba masalo oo su ka soo noqotay aan dul maro su-aasha koowaad watirkii waxaynu soo maray in nabigu markuu watiriyo mararka qaarkood weliba in badan ahayd laba ragcadood uu daba dhigi jiray geebayna waa su-aal sheekh cabdirashiid uu ka keenay meelo kalena su-aalaa ka yimid witirsee wax loo dabadhigahayaa baa soo noqnoqotay in nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu watriyo salaadda oo ragcadda u dambaysee witirka uu tukado haddana uu laba ragcadood tukan jiray isagoo fadhiya ama taagan axaadiid fara badan baa ku asaxday oon wax cilla a lahayn ragga culummada ah ee faniga xadiidka u dhunduleelana ay yidhaahdeen waa axaadiid saxiixa ah axmed iyo khayrkii markii la weyddiiyey qalinkay ku duugeen ibnu rajab wuxuu leey waqad saxa fiha axaadiiun kaiira axaadiis fara badan baa ku asaxay salaada bacda alwitri ee ragcataynka waana sidaa jamaaca min asaxaabana way iltisaami jireen jamaaca min ataabiciinna way tukan jireen bacd ala'ima alfudalana way tukan jireen siduu nabigu yeeli jiray calayh isalaatu wasalaam marka xagga sixadeeda wax ishkaala ma leh waad ku soo marteen muslim baad ku soo marteen iyo xadiid kooyadan caaisha xagga macnaha qolyo isweydiiyeenoo witir salaatuleyl waxaa la isku ogaa inuu nabigu yidhi salaadiinna qaybta u dambaysa waxaad ka dhigtaan witir ka dhiga waynu gaari doonnaaba mar iman doonaa haddii laisku ogaado salaad witro mutaxan oo hal ah in loo dambaysiyo haddana ragcataynku maxay yihiin salaaddii shafciga ka dhigaysa jawaab badan baa laga bixiyaa jawaabta u macquulsan waxaa weeye in salaaddii dabayaaqadeeda witr laga dhigo haddana ragcatayn la daba dhigo diidi mayso in wali witrkii u taagan yahay nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi salaat اlmaqribi waa watru nahaar maqribku waa salaadaha maalinkii la tuka dharaarta la tukado witrkoodii wey duhur iyo casar baa la soo tukadaa oo la afar afara kadibna waxaa lagu khatmiyaa maqrib maqribkuna waa saddex maqribkii uu nabigu yidhi salaatu wasalaam waa maalinkii iyo witrkeedii haddana waxaa sunnaha in ragcatayn la daba dhigo ragcatayn raatibaa ayuu leeyahay inaad fahantaan baan rabaa salaatuleylkii witerkeedu u dambeeyey in ragcatayn la daba dhigo maxaa ku jaban haddaad oggolaateen maqrib oo witru nahaar ah in ragcatayn la daba dhigo su-aalahaad soo celcelinaysaan marka ma fiicno nebi maxamed baa sameeyey ninka samayn karaa sameeyey ninka aan samayn karin horanbasiskumaysa fiicinayn culayska iga qaado inta waa kaftankaygii ma akhadka inaad fahantaan baan rabaa in salaaddii witirkayd ee maqhribkayd ragcatayn ay daba dhacaan kama saarayso weli inay maqhribku tahay witru nahaar salaatuleylkii aad soo tukatay eed witir ku khatintay ragcatayn daba dhacayna kama saarayso in salaatuleylkii aakhirkeedu uu yahay witr macnahaas macnahaasuu salafka qaarkood tilmaamba u fiican libayaan jawaas buu nabigu u banneeyey iyo ma ahee habeen salaadii way dhammaatay maalinkii salaaddiisa buu nabiga laba rakcateen ku bilaabay wadaaddaa sheegay warar badan baa la sheegay warkaa hore laakiin idiin sheegay baa u fiican axaadiistuna way asaxday ma akhadna way leedahay nadari oo caqli ah oo ictibaaru hadda ay idiin sheegay kaa ku daaya masalada labaad ee su-aashu ka soo labatay waxaa weeye waxaynu soo marray uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam maalin gudaheed labiyo toban ragcadood ruuxu tukada guri baa jannada looga dhisaa labiyo tobanka ragcadood waa laysku khilaafo waxaa la yidhi ma labayo tobanka ragcadood ee raatibada ee rukunki salaadaha raacee duhurka iyo casarka iyo maqhribka iyo cishaha iyo fajarka raacaa mise waa labiyo toban ragcadood oo madax bannaan oo mutlaqa ah culammada qaarkood waxay leeyihiin ragcadaha idinku aad iska wataan raatib ka dhigateen maba ahee waa waxaa loo jeedaa ruuxa muslimkaa ah, aaaiiin saaca labaatan iyo afartii saacba inuu tukado labiyo toban ragcadood oo sunna unbaa laga rabaa ama fii majlisin waaxidin ha ah ku tukado ama duhur dabadii ha geliyo ama salaadaha u qaybiyo ama iyagoo fayl ku jira hal mar meel ha dhigo intuu u soo weysaysto ha istaba dhigo d sidaasay leeyihiin jumhuur alcilmina waxay qabaan waa salaadaha raatibada ee raaca duhurka casarka maqhribka cishaha iyo fajrka raacaw qolyaha marka sidaa qaba waa sida loo badan yahay waa dhowr kooxood dhowr kooxood hadday yihiin laba madhab baa idiin soo tilmaamay madhab wuxuu ahaa in la yidhaahdo duhur afar baa ka horreeya labana way ka dambaysaa waa casarna laba ragcood baa ka horeeya xadiiku umaxayo fi nasaai calaa khilaafin fiih waa sideed cishana maqribna maxaa ka dambeeya labo fajarna labaa ka horaysa xadiidka umu um, xabiiba ma lahayn cisha ragcatayn ma lahayn inaad istaagnaan rabaa duhur maxaa raacay lix casarna muxuu yeeshay laba ragcadood maqhribna laba ka dambaysa iyo labada fajr ka horraysa labaiyo ku noqdeen axaadiidkii caaisho iyo ibnu cumar iyo xafse iyo sidii loo badan yahayna waa in casarku usan lahayn raatibo ka horaysa usan lahayn mid ka dambaysana uusan lahayn lixdii duhurka iyo laba ka dambaysa maqhribka iyo laba cishaha ka dambaysa meeshaasi toban soo ma aha labadii fajarka ka horraysay labiyo toban sidaa tahay haddana salaado badan buu nabigu tilmaamay oo ammaanay afar duhur ka horraysa afar ka dambaysa afar casarka ka horaysa iyo laba maqrib ka horraysa laba ka dambaysa idan salaadu way badan yihiin haddaad labiyo tobanka tooganayso ama sida xadiidku maxayuban kuu sheegay aad ama sida loo badanya taqaana idinku ku soo dhaqanteen oo ay maraan baad maraysaa laakiin ogaada in laysku haysto unma mulaqba mise waa muqayad bacda asalawaati wa qabla salawaat mise waa sunno mulaqoo madax bannaan khilaaf baa ka jira siday jumhuurtu u badan yihiin aan ku daysanna in sha allahu tacaala waxadaanaa zuhay bni xarbin wabni umayrin qaala xadaanaa ismaaciil wabnu culayata can ayuba sakhtiyaani can ilqaasim ibni cawf ashaybani ana zayd bna arqama ra'aa wuxuu arkay saxaabiga zayd bna arqama qowman qol yusalluuna tukanaya min adduxaa salaaddii barqinka wax ka tukanaya qowman yusalluuna qolyo tukanayu arkay min adduxaa iyo min salaati adduxaa riwaaya xadiidku uu leeyey ra'aa qowman yusalluuna xiina ashraqat الshamsu wuxuu arkay qolyo tukanaya saaday qoraxda u soo boodayba budhay soo tirabay galeen war xilligan xilligii la tukan kara mia ka daaye faqaala wuxuu idhi laqad calimuu kolley waxay og yihiin anna asalaata salaada duxadoo la tukado fii hayri hadi saacati xilligan xilli aan ka ahayn afdalo inuu qiimo badan yahay salaaday qoraxdu usoo soo boodayba in la yidhahdo duxaa la tukanayaa in laga fican ya way og yihiin buuhi laakiin wax helay ma garanayo ina rasuula اllah sal lay slam qaala wuxuu dadka alla ku xidhan ilaahay in badan u noqda salaadoodu waxaa wey xiina wakhtigii tarmadu ay caagubyoota alfisaalo nirguhu iyo maqasha geelu caagagubta ku taagan waayaan bay marka dambe iska fadhiistaan waa aragteen kay socon waayaan xadana zuhay bni xarbin xadana yaxya bnu saciid alqaطaan can hishaam ibn abi cabdillaahi dastawaa'i qaala xadaana alhaashim xadaana alqaasim bn cawf الshaybani can zayd bn arqama qaala wuxuu uhi saxaabiga kharaja rasuul اllah rasuulki ilaahay baa ku soo baxay calى ahli quba qolihii quba deganaa wam yusalluuna iyagoo tukanaya goormay tukanayeen xilli ay qoraxdu markaaba soo booday faqaala subanu wuxuu idhi salaatu اlawaabiina kuwa ilaahay in badan u noqda salaadoodu markay waa idaa ramadat ilfisaalu markay nidguha cargubyada qoraxda kuulaato barqi la gaadho xilligaasay ku wanaagsan tahay wey xadiidku marka shawaahid fara badan buu leeyahay waxaana ugu fiican xadiid abi hurayra oo masaanidii sunanka qaarkood ku yimaada ugu fiican wadaadkaas qaasim ibnu cawf ashaybaani waa nin saduuqah dacfina ku jiro muslimna baabkan xadiidkiisa keliyuu ku keenay laba ariiqu min ariiqi ayuub can ilqaasim iyo min ariiqi hishaam can ilqaasim buuna ku keenay waxaa loo yaqaana waa min baab alintiqaam min xadiidi daciif ninka daciifka ah ama sayulxifdiga ah ama saduuqa ah axaadiidkiis qaarkoodba intii la baadho oo la baandheeyo oo la kala shaandheeyo ayaa inta ugu wanaagsanee la hubo inuu xifdiyey xaggana uusu ku khaldamin baa laga doortaa marka ninka saduuqa ama daciifka ah haddaad aragta bukhaari iyo muslim wax ka warinaya ma aha inay iyagoo daciifnimadiisa og ay xadiidkii sida ku wadaan waxaa loo yaqaana alintiqaa min xadiii الضaciifi ninka sayulxifdiga ama saduuqa ah in xadiidkiisa laga doorto inta la hubo bina'an cala alusuul iyo mutaabacaadka iyo kutubta iyo xadiidka asalkiisa la yaqaana meeshuu ka yimid ayaa la qaadanayaa maxaa asaga lagu falahayaa ariiqiisa caali ah ayaa caali ah. hawlahaas marka saxeenku way sameeyaan muxadisiinoo dhan baana sameeya saasuu muslim wuxuu xadiidkiisa ugu keenay fi lusuul maca annahu laa yasluxu lilusuul waa qaasim waa min baab اlintiqaa min baab اlintiqaa wa asaxu maa warada fi اlbaab weeye maca alculuwi isagoo waliba la ictibaaranayo culugaa la fiirinayo intaasoo marka meesha ku jirta marka xadidku laakiin asalkiisu waa sugan yahay salaatu barqin ee barqinka lagu dadaalaha de waa salaad dadku ay yar tahay inay laazimaan salaatuleilka lagu dhaamaa haddaad maalmo wado adoo hadda maalmo ay ku dhaaftay shuqul adduunye iyo hawlo iyo culaysun baa ku dhaafin waa salaad aad loogu aan loo daran yahay wey oon loo roonayn marka bal lagu dadaala insha allahu tacala baabu salaati اleyli matna matna wاlwitru rakcatu min aakhir اlleyl wuxuu baab yahay salaada habeenkee sunnada ah laba laba in loo tukado wاlwitru witrkuna rakcatun wey waa hal ragcado min aakhir اlleyli habeenka qaybtiisa dambe la tukanayo habeen wuxuu ka bilowdaa bilijmaaci biijmaaci اlmuslim habeen wuxuu ka bilowdaa dhicitaanka qoraxda wuxuuna ku dhammaadaa oogta labadood dilacda waa biijmaaci ahli اqibla wاlislaam habeen innagu wuxuu inoo bilowdaa wuxuu inoo bilowdaa qoraxdu ay daf tidhaahdo godka ay gasho wuxuuna habeen dhammaadaa oogta fajarka saadiqa u taqaanaan markuu markay suxuur xaaraan noqoto ee raashin lagaa xarimay buu ku egyahay taasi waa masala ijmaac hal meel baa laisku khilaafsan yahay oogta labaad markay dilaacdo ilaa qoraxdu ay ka soo baxaysa inta u dhaxaysa ma habeen baa mise waa maalin idinku ka jawaaba haddii bacda طuluuci اlfajri wa qabla طuluuci الshamsi inta u dhaxaysa ma habeen baa mise waa maalin saddex madhab baa ku jira qolya waxay dhan waa habeen qolya waxay dhaheen waa maalin qolyaha waxay yidhaahdeen maye waa wakti madax bannaan oon habeenna ahayn dharaarna ahayn inaad fahanteen baan u malay nusuustu waxay tilmaamaysaa inuu yahay nusuustu waxay ku caddahay inay dharaar tahay oy maalin marka intaa un iska ogaada waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can naafic wcabdullahi bnu dinaar almadni can ibni cumara ana rajula sa'la rasuul allah nin baa rasuulka weydiye sal lay slam can salaati salaadii habeenku weydiiyey faqاala wuxuu i fي su'aalihi cafwan faqاla rasuul الlah rasulka ilah wuxuu yidhi ma salaatuleyl baad weydiinaya salaatuleyli matna matna laba labaa loo tukan laba ragcadood baad tukan waad ka salaama naqsan laba kale waad ka salaama naqsan faidaa khashiya axadukum الصubxa midkiin hadduu subxi ka cabsado in waagu ku baryo uu ka baqo sallaa rakcatan waaxida hal ragcad buu tukanayaa tuutiru u gunaanadaysa lahu asaga maa qad sallaa wuxuu soo tukaday ee salaatuleyl ahaa وxadثna abubكر بن أbي شhيبة الcبس الكوفي cمر الناقد وزهير بن حرب قال قال زهير وxuu xadثna سفيان بن عyينة عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبي أبي عبد الله بن cمر سمع النبي نبgu cabdاللahi mقل يقول asagoo لxا وxadثna محمد بن عباd واللفظ له xadثna سفيان بن عyينة xadثna cمر بن دينار المكي عن طاوس بن كيسان ورياض التابعين عن تابعي عن ابن عمر xا وxadثna الزهري عن ri horay ku cadfantahademan uyan ad garanaysaa can salim can abihi ana rajulan sa'la nabiya nin baa nabiga weydiiya can salaat lleyl salaada lleyl nabi allo qaabkee loo tukanayaa faqaala subxan wuxuu uhi mana mana labalaba ka dhiga faidaa khashita subxa salaaddii subax inay ku qabata dad ka yaabto faawtir ku gunaanadoo ku dhammee salaaddii biragcatin hal ragcad waxadanii xarmalatu bnu yaxya tujiib misri xadana cbdulah bn wahb almisri ahbarna camr camr bnu dinaar ana bna shahaab xadaahu ibna shahaabba wuxuu u sheegay asaga cabdulahi bn wahaba ah, cafan asaga camr ah ana saal ibn cabdilaahi ibni cumara wa xumay bn cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri xadaaahu waxay u sheegeen wadaadka ibnu shihaaba ah, can cabdillahi bni cumar bni khaaab sanadka hadda waa dheeraaday annahu qaala inuu yidhi qaama rajulu ninbaa istaagan faqaal wuxuu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa salaat اlleyl mar hore haddaad kamiye nabiga in la weydiis aad moodaysay kamiye lama weydiin kayfiya la weydiiyey kam iyo kayf baa la kala yidhaahdaa tirada shayga oo kam huwa lagu yidhaahdo iyo kayfiyada qaabkiisuo maa huwa iyo ayu shayin huwa iyo kayfa huwa la yidhaahdaa kala jira kam iyo kayf faqaala yaa rasuul اllahi kayfa salaaة اleyl salaadu leylka qaabkee loo tukanaya qaala rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam salaatu اlleyli mana mana labalaba faidaa khifta subxa subxu inuu ku haleelo haddaad ka cabsato faawtir biwaaxidatin ragcad ku gunaana salaada waxadaanii aburabiic الزahraani sulaymaan bnu daawuud alcataki xadaana xamaad ibnu salma xadaana ayuub aburabiic inta badan xamaad ibnu salm wax ka wariya laakiin ayuub ninka inta badan wax ka qaata waa xamaad ibnu zayd raggiina sharaxaya bal fiiriya hadda xamaadka waa kumaa tidhaahdeen bal dib u fiiriya xadana ayuba asakhtiyaani wabudayl bn maysarat alcuqayli can cabdilahi bni shaqiiq alcuqayli can cabdillahi bni cumar ana rajulan sa'ala الnabiy nin baa nabiga e, weydiiyey wa ana baynahu wa bayna asaa'il xadiidka hoos buu u degay ibnu cumar nabigaan maqlayn buu horaan soo lahaa hadda wuxuu kuu sheegayaa nin aniga iga dambeeyey baa nabiga su'aal ii dhaafiyey anoo u dhaxeeya suubanhiya asaga anna rajulan baa sa'alani nabiga weydiiye wa ana baynahu wa bayna asaa'il anoo nabiga iyo su'aal weyddiiha u dhaxeeya faqaala ninkii saa'ilka wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa salaatu lleyl salaadda habeenku waa sida loo tukanayo qaala nabi wuxu uhi mana mana labalabo faidaa khashita subxa subxa inuu ku qabto adaad cabsato fasalli racatan hal racad ku gunaanada ku dhamme wajcal yeel aakhira salaatika salaatuliilkaadii dhammaadkiisana witran tira isdherka dhig uma sa'alahu rajul nin baa nabiga mar labaad weydiiyey calaa ra'si اlxawl sanad kadib calaa ra'si اlxawl sanad madaxii labiiyo toban bilood markay dhammaatay haddana nin labaad nabignin kalea su-aasha weydiiyey wa ana bidalika almakaan meeshii ayadan oo fadhiya min rasuulilah rasuulka ilah ka fadhiya falaa adri garan mahaya buu huwa dalika arajul ma kii hore sanadka hore weydiiyey buu ahaa aw rajul aakhar mise cusub buu ahaa haddama laaninu ninkii waagii inuu yahay inuu cusub yahay ma garanhayo laakiin anoo nabiga sida oola fadhiya baa nin iga dembeeya nabiga su-aasha labtirkeeda weydiiyey lahu nabigu wuxuu ku yidhi ninka asagaa labaad mila daalika kii horesuu ku yidhi salaatu leyli waa matna matna faidaa khashita subxa faawtir biwaaxidatin sidaasuu subxanau ku yidhi alayh salaatu wasalaam waxadaanii abu kaamil aljaxdari fuday bn xusain xadana xamaad xamaadka ma fiirsanhade maxaad tidhahdeen xamaad ibnu zayd xadana xamaad ibnu zayd bn dirham albas xadana ayub asakhtiyaani wabuday bn maysaraة alcuqayli wacimraan bn xudayn alxadrami can cabdilah bn shaqiiq alcuqayli can ibni cumara waxadana moxamed cubayd alqubari xaa waxadana xamaad ibn zayd xadana ayub wazubayr bn khiriij can cabdilah bn shaqiiq can ibni cumara qaal sa'la rajulu nabiya faakara cafwan faakara waxay sheegeen labadaa wadaada inugu soo kordhee dambe bimilihi bimil xadiid saabiq walaysa fii xadiiihima yaa soo kordhay ayuubi budel buu u jeedaa ayuub ayuub iyo khariid cafwan ayuub iyo zubayr zubayr ibnu khariid buu u jeedaa walaysa fii xadiiimaa kuma jiro ibrahim ibn xudayr iyo waxaa weeye iyo zubayr ibnu khiriid cafwan ila iyagaa inagu cusub walaysa fii xadiiihima kuma jiro uma sa'alahu rajulu nin baa weydiiyey calaa ra'si اlxawl iyo wamaa bacdahu xadiidkii hore ayuub iyo budayl ay sheegeen nimankan dambe ee cimraan ibn xudayr alxadrami iyo ninkan zubayr ibnu khiriid kuma jiro weeye وxadaثna haaruun xadii bn cumar baa dheeraada aan dhammayna isaga وxadaثna haaruun bn macruuf وsurayj bnu yunis alqaadi وabu kulayb muxamed jamiiعa can bni zaaida zakariya zakariya bn abi zaaida weeyaan yaxya yaxya bnu zakariya bn abi zaaida ibn abi zaaid haddii la iطlaaqo marar badan baa carabku ku khaldanayo waa yaxya yaxya bnu zakariya bn abi zaaida qaala haaruun wuxuu yidhi xadaثna bn abi zaaida wadaad kalena wuxuu yidhi can ibn abi zaaida oo yaxya ah أخبرنا cاaصم بن سلام الأحول عن cبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر أن النبي صلى اه عليه وسلم قال bاadiروا الصبح بالwtr صبxa kala degdega witrka بمacnaa intaan صبxu dilaacin waagu baryin witrkiina dhammaysta وxadثna qتيبة بن سعيد البغلاني xadثna الليث بن سعد xا وxadثna بن رux محمد بن رمح أخبرنا الليث بن سعد عن نافع أن بن عمر قال بن cمر wuxuu yihi mن صلى من الليل ninkii habeenka wax ka tukanaya man salla min alleil habeenkii ninkii wax ka tukanaya falyajcal ha yeelo aakhira salaatii salaadii dhammaadkeeda gutrtrsder ha ka dhigo fa ina rasul lah sal slam rasuulka ilaahi kaana ya'muru bidalika sidaasuuna fari jiray xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala cafwan xadaana abu usaamata xamaad bn usaama xa waxadaana ibnu numayrin muxamed xadaana abi abi cabdulahi numayr alhamdaani وxadثnي زهير بن xرب أbو khayثmة النسائي وبن المثنى محمد المثنى أبو موسى البصري قال xadثna يحيى بن سعيid القطان كلهم dhammaantood kulhum wuxuu ujeeda hadee abu usaame iyo cabdالlahi بن numayr iyo yaxya بن سعيid القطان كلهم dhammaantood عن cubayd اللaه بن cمر الcمري عن ناaفiع عن cمر عن النبي صلى اه عليه وسلم قاal nabg wuxuu uhi اجcalوا آkhira صلاaتكم salaadiina dhammaadkeeda gebagabad waxaad ka dhigtaan bileyli fi leyli witran tirashdarka dhiga waxadaana haaruun bn cabdilah xadana xajaaj bn moxamed almisiis alacwar qaal qaala bnu jurayj cabdilmalik ahbarani naaficun ana bna cumara kaana yaquul wuxuu odhan jiray man sallaa min alleyli habeenka ruuxu tukada ee tukanaya falyajcal aakhira salaatihi witran qabla subxi waa beriga hortii kaana dalika rasul yamurhum cafwan kadalika kaana rasulla yamurhum sidaasuu nabigu fari jiray muslimiintu inay yeelaan salaatuleylka oo ay ku khatimaan witr xadaثna shayba bn faruqa xadaثna cabdulwari bn saciid can abi الtayaax wasmhu yaziid bn xumayd qaala xadaثnii abu mijlis cafwan mijlas laaxiq ibn xumaydr asaguna can bni cumara qaala qala rasul sl slam alwitru witrku waa rakcatu min akhir الleyl waa ragcad habeenka dhammaadkiisa la tukado salaada loo dambaysiiyo ragcatun min aakhiri salaati اleyl baa laga wada min aakhiri salaati اleyl waxadaana moxamed muhanى wbnu bashaar qaala bnu muhanى asagu wuxuu hi xadaana moxamed bnu jacfar ibnu bashaarna wuxuu yihi can moxamed bnu jacfar moxamed bnu jacfarna waa qundar hadee xadaana shucb xajaaj can qataada bnu dacaamat asaduusi can abi mijlas laaxiq qaala samictu bnu cumara yuxadiu can nebi sal ly slam sanad walba uu soo celiyo ama latiifa isnaadiya ku jirta ama ziyaada matniya ku jirta hal sanad uu soo celinaya muslim ma jiro biduuni faa'ida dib u fiiriya weligiinba ama faa'iida ku jirta isnaadi ah ama matni baa ku jira marka laakiin inuu iska soo celiyo ma dhacdo laguma hayo min bidaayat اlmuqadim ilaa aakhiri kitaabihi ma ku jiraan ayib bukhaari baa ka dhacda inuu soo celceliyo asagu isagoo u soo celinaya lilistinbaad hal xadiid buu qaybinaya markaasuu binafsi sanad ku soo celinaya wa binafsi allafdi isagoo u keensaday qiطca ka mida inuu u daliishada fi masأala min almasaa'il الfiqiya isaga waa faqiih weyn weeyo odayga bukhaari isagu waa de muslim baabkaas kuma gaadhi karo ayib waxadaanii زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ibnu yaxya alcawdi xadaana qataada bnu dacamata saduusi can abi mijlas laaxiq qaala sa'altu bna cabaas baan weydiiye can lwitri ka weydiiyey abimijlsba isagoo ibnu cumar daba taagan haddana saxaabi kale cbdulah bn cabaas buu daba taagan yahay ibnu cabaas baan weydiiyey can ilwitri faqaala wuxuu uhi samictu rasul lah sal slam yaquul asagoo leh rakcatu min aakhir اleyl alwitru waa rakcatun min aakhiri salaati اleyl salaatulleylka ragcadda u dambaysa wey آخر صلاة الليل صلاة الليل كركعة قدام بيسوي وسألت ابن عمر عن ويديي فقال أصغن وحو يدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وإسوافا لبا صحابي وإسوافقين مرك لبا الشيخ بوليه هاي أبي مجلس حديثكم عمر ولي من صعودا عنو ملاينا يعينوا بكل ما ينتورو حديث أبي سعيد مويه آن إسراعين بلاد وحدثنا أبو كريب can اlwlid bn kaiir qaala xadaanii cubaydاlahi bn cabdlahi bni cumara ana bna cumar radi allahu tacaala canh xadaahum wuxuu u sheegay isaga maca aljamaca wey ana rajulan baa naadaa rasuul allah nin baa rasuulka u dhawaaqay wa huwa suubanuhu fi lmasjidi uu ku jira calayhi salaatu wasalaam faqala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa uutiru salaata lleyl salaata alleyl salaadda habeenka seen u witriyaa seen u gunaanadaa seen u dhammeeyaa faqaala subun wuxuu ihi sal sl man sallaa ruuxu tukanaya habeennimo falyusalli mana mana labalaba ha u tukado fain axasa hadduu dareemo ou ka boqo an yusbixa inuu waagu baryaho salaaddu qabato sajada sajdatan ay rakaca rakcatan hal ragcad buu la imanayaa fa awtarad waxay u witiri lahu ninkii maa sallaa wuxuu soo tukado salaado kale ah oo salaatuleylkii ah qaala abu kurayb wuxuu yihi cubaydillahi bni walam yaqul ibna cumara ma dhihin intaasuu raba inuu kala duwa imaamku ninka layhahda abu kurayb iyo haaruun baa isku ladhnaa sooma ahayn maqruunaan ah haaruun baa soo yidhi cubaydillaahi bni cabdilaahi bni cumara oo awowgii sheegay ama abu kurayb wuxuu ku gaabsaday xadaanii cubaydillahi bni cabdilah bas buu ku gaabsaday ana bni cumara saasuu u jeeda xadaanaa khal bnu hishaam wa abu kamil aljaxdari qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can anas bni siriin qaal saaltu bnu cumaraan weydiiyey qultu waxaan idhi marka fii su'aali ara'ayta aragcatayni labada ragcadood ka waran oo qabla salaati alghadaati salaada subax ka horeeya utiilu fiihima alqiraa'a qur'aan akhriska ma dheereeyaa qaala wuxuu idhi saxaabii kaana rasul lah sal lay slam yusallii min alleyli mana mana nabigu habeennimada salaatuleylka labalaba u tukan jiray wayuutiru biragcatin ragcadna waa ku gunaanadi jiray intaasuu kaga baxay saxaabigii qaala wuxuu idhi qultu innii lastu can hada as'aluka muxuu taa kuma weyddiinnin nabigu salaatuli labalaba u tukan jiray witrna waa ku khatimi jiray kuma weydiin waxaanku idhi labada ragcadood ee salaadda subax ka horraysa qur-aan dheer miyaan ku akhriya mise qira'a gaaban qaala qultu waxaan idhi innii lastu can hada as'aluk qaala wuxuu idhi ina ibnu curux minkuu intaa yidhi ninkii durba soo booday ictiraad iyo bushi innaka la dakhmun waad feedho weyn tahay buuhi cadiimu اljismi qaliilu اlfahmi buu u jeedaa innaka la dakhmu waa maxay waxaa tahay qolof baa tahay buui qolof weyn baa ku saaran laakiin waad maran wax kugu jira mala caqli ah sheekh hadalbu uu bilaaba muusugo haye mudhaho ka koobiyo cilmibuu soo wadaaye waa edab daro wey waa edab la'aan waa lama tarbiyayn ayb saxaabi buu hadal ku goynaya cilmi u bilaabay wuxuu su'aalay wuu garanayaa inuu cilmi u kordhiyuu rabay isagaa taa kuma weydiinaya su-aashayda ha ka leexan marka ma ma maxkamad buu saxaabigu taagan yahay sim jim ya baashu innaka la dakhmun buuri feedhoweynaa tahay marka maran oo xagga aan dhimir lahayn alaa tadacunii maad idaysi buui astaqriu laka alxadii hadalkaan kuu dhammaystire istiqra waa maxay ajmacu laka alxadii masaladan witirka iyo salaatuleylka iyo ragcataynka hawlahan oo isku suu nabigu samayn jira rabaa in hal markuu siiye xaggeed hadalkii igu carabka maad iga gacay <laughs> saxaabigii la hadlay alaa tadacunii maa iga tegti maa idaysi buui astaqriu laka alxadii qisada salaatuleyl iyo witr iyo ragcatayn fajr aan kuu salxaadhin cihankeeda aan kuu bixiyo xididkeeda aan ku kutaabsiiyo astaqri alistiqra huwa aljamcu watatabbucu laka alxadiid alqisa kaana rasul lah sal lay sl rasulku ilah wuxuu ahaa yusallii min alleyli matna matna wayutru biragcatin ragcadna uu ku tirin jiray wayusallii ragcatayni qabla alghadaa salaadsu wax ka laba ragcood buu tukan jiray kaana aladaana biudunayhi iyadood mooddo aadaanka nabigu dhagah ka saaran yahay wuu boobsin jiray salaad khafiifu tukan jiray buui markuu aadaanku hay maxaa la sameeyaa wax walbood haysaa la dhigaa qiraada la boobsiyaa kabaa orod lagu gasho waa la ordaa inuu aadaanku nabiga dhagaha aadaanka waxaa loo jeedaa aliqaama kaana alaadaana ay aliqaamata biudunayhi aqimidii inay nabiga dhagaha ka saarantahay iyadood moodo yuu ragcatayn fudud tukan jiray saasuu raba ugu habeeyo markaasuu yidhi kuma weydiinaya su ka jawaab innaka la dakmun asna muxuu ka faa'idaha dee dhagaha laga raacay qaala khalaf ibnu mishaan wuxuu yidhi ara'ayta ragcatayn ara'ayta ragcatayna qabla walam yadkur salaatan intaasuu raba inuu kala muslim kala duwo intaasuu kala duwaya yacni khalaf ibnu mishaan markuu xadikii wuxuu yidhi buu yidhi ara'ayta ragcatayn qabla alhadaati lafdiga salaa muusan sheegin khalaf ee lafdiga salaad waxaa ii sheegay sheekhayga kale abukaamil oo muslim ku leehay inta miyaad awoodda adugu hal xadiid oo labadoodaad kuu sheegeen inaad lafdigooda kala duwan xaraxar u kala leexso ma awoodaan waryaana kugu daalinayn ragga waxay ii sheegeen war macnihiisu sidaaya ninkiin u fiican baa dhih laakiin nin walba in xarafkiisu lagu dhajiyo waxay u baahan tahay maskax iyo xifdi dheeraaday u baahan tahay وxadثna بن المثنى وبن بشhاaر قال xadna محمد بن جعفر غند xadna شhuعبة بن xajاaج عن أنس بن سيrين قاal sألت بن cمرan weydiiyey bmilihi buu sheegay wadaadkan dambe oo ninkii horada wuxuu ahaa xamad بن زيد can أنس بن سيrين shucbaa inagu soo kordhay oo asagu hadda riwaayada soo kordhiyey وزاad wuxuu kordhiyey marka shucba can بن سيrين ka kordhiyey ويuutiru برagcaةi min آkhir الleyl hal ragcadoo aakhiruleylka salaada u dambaysna وفiihi xadiidka shucba waxaa ku jira faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar wuxuu yidhi lastu can hada asaluka markuu la soo booday ninkii saa'ilka ahaa ibnu cumar wuxuu yidhi bahbah inaka ladakmun wagar bui wagar waa wareey buu idhi malkaasaaba taagan tahay mise intanaad la feeho weyn tahay bahbah marka waa kelimad la yidhahdo markaad ruuxa la yaabto waxaadan ka filayn oo ka soo baxo waxaadan ka filaynin ka soo boodo yaa bahbah la yidhahda innagu waxaan dhahaa qolyihii reebari inay yihiin bad reebari meesha ku jirta bahbah lagu ciyaaraabay ta saan baan u malayaad xadana maxamed musanى qaal xadana maxamed jacfar qundar xadana shucb xajaaj qaala samictu cuqbat bn xurayt baan maqlay qaala samictu bna cumara yuxadiثu ana rasul sl slam qaal salaaة اleyli matna matna faida ra'ayta ana الصubxa yudrikuka markaad aragto in subxu ku hayo faawtir biwaaxidatin hal ragcad ku gunaada salaadii faqiila ibnu cumar waxaa lagu yidhi maa mana mana mana mana maxay tahay labalabo qaala wuxuu yidhi an tusallima fii kulli racatayn mana mana waa maxay an tusallima fii kulli racatayn labada ragcadoodba inaad mid aad salaama naqsataa la rabaa sida loo tukado subaxoo kale xadiidka ibnu cumar asugu hadda waa iska cadiyo sharax uma baahno sharax uma baahno hal mas-uulun baynu tilmaamayna oo keliya ah nabigu waxaa xadiidka ku cad salaatu leyli matna matna inay tahay mafhuumka salaatu leyl salaaة اleyl mafhum mukhaalifiisu ma muctabar baa mise waa kharaja calى الsu'aal waa mafhuum hayru muctabara لأnna jawaabtu waxay ku soo baxday jawaaban lisu'aal wey nabiga waxaa la weydiiyey salaaة اleyl nabi allow ee lama dhihin salaaة اleyli wanahaari nooga waran marka su'aashii la weydiiyo habeen ku saabsan buu nabigu ku halqabsado oo yidhi salaaة اleyli matna matna haddaba haddii la mafhuumka waa muctabar waxay noqonaysaa sunnooyinka maalinka la tukado iyo sunnooyinka habeenka la tukada salaatuleylka in la kala duwo oo kuwa maalinkana afar afar laga dhigo kuwa habeenkana labalaba laga dhigo haddaad tidhahda mafhuumku muctabar ma ahana waa maxay salaatu leyli wanahaari waxay ku noqonaysaa mana mana bay kuu noqon ibnu cumar oo xadiidka wariya wuu kala duwi jiray wixii salaad maalin ah, afar afar buu ka dhigi jiray hal atixiyaad buu afar ragcadood xidhiidh ah iyo hal atixiyaad siin jiray wixii salaatuleil labalabuu ka dhigi jiray ziyaadadaa soo aroortay bacdu alxufaad ay wariyaanoo salaatu اlleyli wاnnahaari matna matna ziyaadada waa laysku khilaafay qoli waxay dha waa shaada munkara nimanna waa difaacaan say doonu ha noqotee salafku waxay u badan yihiin min aلصaxaabati wالtaabiciina wman bacdahum min alquruun اlmufadala asxaabu اlxadiiث ah in salaat اleyl iyo salaat الnahaar la kala duwo sunnooyinka haddaadnu laba ragcadaadan ka badanaynin hadda iska tukan nahaarki laban baad iska tukan laakiin haddaad laba ka badanayso xidhiidh baad ka dhigi duxadii baad markan rabtaa inaad tukata afar afartaa isku bixis baad ka dhigaysa duhurkii baad rabta hortii inaad tukato afar ragcadood waa isku bixinaysaa ragcadda koobaad ta labaad ta saddexaad maysid ragcadda u dambaysaad atixyaadsanaysa laakiin wixii salaatuleyla waxaa nabigu u badnaa iyo salafku in labalaba laga dhigo iyadoon soo marray nabigu mararka qaarkood inuu israacin jiray israacin jiray afar afar sideed sagaal xidhiir uu tukan jiray oo hal ragcad ragcad u dambaysa iyo ta sideedaad iyo ta sagaal ay leeyihiin ay leeyihiin atixiyaad intaan baan kaga tegaynaa وxadna abu bكر بن abi شhaybة قال xadna cبد الله عل بن عبد الله على السامي عن معmر عن يحيى بن كثير البsري xadna cبد الله على بن عبد البsري عفوا عن معmر عن يحيى بن كثير البsري عن أبي نضرة المنذر منذر بن مالك بن قطاع العبد ninkaad dhihi jirteen عن أبي سعيد الخdري أن النبي صلى اه عليه وسلم قال أwtiruu قبلa أن تصبحوا xadiidka ibn cumar buu sheekhu dheereeyey mutaabacaadka duruqdiisii isagaa ugu faahfaahsan waana xadiidka ugu wanaagsane ku soo aroora fii mas'alat alwitri ibnu cumar ayaa hawshaa asal u ah salaatuleilka axkaamteeda howlaheeda iyo tii nebi maxamedna caaisha aabbo u ah laakiin witrka bitaxdiid xadiidka ibn cumar baa ugu caansan intuu marka muslim celceli waa arkayseen dhan walba uu ka keenay marka shaahid buu u keenay oo min xadiid abi saciida awtiruu qabla an tusbixuu وxadثnي إسحاq بن منصور الكوسج أخبرنا عubayd اللaه عن شhيبان بن cabدالرحمن النحوي عن يحيى بن كثير طاad soo maraysan أخبرني قال wuxuu hi يحيى أخبرني أبو نضرة أبو abunadraha hore u fiirsa hadda waa abunadrata mundir ibnu maalik kan dambe waa isla asagii cawaqida laftirkeedu waxaa weeye cawaqdu waa jirib ama jees ka tirsan reer bani cabdilqays ayib marka yaa nin kale waa qaadan anna abaa saciid muxuu sheebaan u soo celiyey wuxuu u soo ninka yaxmed kaiira xooguu tadiis baa lagu marka hore muxuu ina soo yidhi nadrata ariiq kalu keenay oo yusarixu bixadii intaasu ka rabaa muslim ana aba saciidin alkhudri ahbaran wuxuu u sheegay annahum sa'aluu ana nabiga inay weydiiyeen can alwitri faa'ida isnaadiya iyo mid lafdiya matniya bay ku jirtaa faqaala suban wuxuu yidhi awtiruu qabla subxi subax hortii watriya oo subax hortii halkaasu dhaca wey man khaafa baabu man khaafa anlaa yaquum min akhri leyli falyutir awalahu wuxuu baab yahay ninkii aan naftiisa ku kalsoonayn ee inuu nis damba soo kaco aan ka wacalqabin horay baa iska tukado sayidina cumar iyo abubakruu nabigu weydiiyey abubakar buu u yeedh abubakarow witirka goormaa tukataa buu wuxuu nabi allow intaana saxanin baan tukadaa cishaha markaan tukadaan raacsadaa ama intaana saxanin ka hor baan witirkaiga tukadaa faqad akhadta bilxasmi buu nabi sal l slam go'aan adag baad qaatay waad fiicanta cumar buu weyddiiyey xunaa allow anugu witrka waxaan tukadaa aakhir leyl baan ka tukadaa ama haada faqad akhada bilquwati buui sayidina cumar wuxuu hi isagu waxu qabsaday meel adag buu ku dhegay awood buu isticmaalay xilligaa dambe waxaa soo kici karoo joogtayn kara nin xaggana kanshalladan wakhtigeedana haya ilaahayna subxaana wa tacala u waafajiyey marka haddii aadan marka ku horsoonayn inaad naftu haddaad barto xilligaad bartay kici culaysba ma laha laakiin in la baroo la laylay u baahan tahay layliga horaa ka taagan yahay dhaqsana kuma laylanto bil iyo laba bilood kuma fillo waxay rabtaa in sanadyo lagu wado kadib bay la qabsanaysa sida ilma mir bartay bay markaas soo fadhiisan laakiin haddaad intaad dhowr bilood isar waasho aad kala tuurto barteeda bay ku noqon weliba meel ka daran bay ka tegi baabu man haafa anlaa yaquum min aakhir اleyl ninkii ka baqa inuu habeenkii niska dambe soo kici waaye falyutir awalahu awalka habeenkaa iska tukado xadana abu bakr bn shaybata qaal xadana xafs ibnu khiyaa wa abu mucaawiyat maxamed bnu khaasim can ilacmash abu bakr ibn abi shaybata alcabsi waa kuufi xafs ibnu khiyaa waa kuufi abu mucaawiyat lir waa kuufi can ilacmash ibn mihraana waa kuufi can abi sufyaan طalxata bn naafic alqurashi اlmaki wadaadkaasa maki asagu can jaabir bn cabdillahi اlansaari almadani qaal qala rasul sal ly slam man khaafa ruuxii ka baqa alla yaquuma inuu soo toosi waayo soo kici waayo min aakhir leyl habeenka niskiisa dambe xaggiisa falyuutir salaada witrka ha tukado awalahu niska hore ha tukado habeenka awalkiisa hore waman طamica ninkii rajaynaya ama quu daraynaya an yaquuma inuu istaago aakhiru aakhir alleyl habeenka niska dambe inuu soo kaco ninkii ka wacaal qaba falyuutir aakhir alleyli habeenka aakhirkiisa saatulilkaa tukado habeenka akhirkiisa watirkaa tukado faina salaata aakhir اleyl salaadda habeenka niska dambe laga tukadaay mashhuudatun waa laiskugu yimaadaa mashhuudatun waa soo qayb galaa mashhuuda ay maxduura malaa'ig baa iman oo kula tukan oo qur-aankaada dhegaysani oo jamaacada kuu camiri oo aamiin kuu dhihi marka keligaabaad moodaysaa waa lagula tukanaya haddii kale sida wadaadkii nooga sheekeeyey sheekh axmed sadiiq umbad carari wadaad ay saaxiiba ayanba habeen salaatuleyl meel balbalaa ku tukaday markuu faataxada dhammeeyey yaa gadaashiisa aamiin laga yidhi wuu iska booday kabihuu ka carar haddi maxaad samayn darse aad siibto intaad xadxaadhatay salliga dhigatood salaad u istaagta oon jamaac kaa dabajiibisay aamiin majimba maxay yihiin kabiiba ka carray wadaadka ayb marka malaa'ig baa iman ama jims baan kula tukan karaba jamaaca waa lagu camiri fa ina salaata akhir اleyl mashu'datun waa laga soo qaybgalaa min allah malaa'ig iyo muslimiin baa ka soo qaybgeli wadalika salaadda akhirulaylka ee xaggan layskugu yimaadee la jamaacaado ayaa afdalu ka fiican midda keligeed ah ee niska hore ah wa qaala abu mucaawiya wuxuu yidhi asagu maxduuratun abu mucaawiya iyo xafsi lafteedu kala saaraya faina salaata aakhiri leyli maxduuratun mashhuudatun iyo maxduura waa isku macno ibnu maaja tirmid ban xadii ku soo maray من هذا الوجه أسوأه وحدثني سلام بن شبيب حدثنا حسن الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي عن جابر وحرم مركة إنه يناده أبو سفيان وطلح بن نافع ولا متابعي وحمد متابعي أبو الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل ayukum kiinii khaafa ka baqa allah yaquuma inuu kici waayo min aakhiri leyl niska dambe falyuutir witrkiisa ha tukado uma liyarqud haska seexdo ninkaas warkiisa waa dhammaaday haddii ilaahay ku soo kiciyana hadda markaa salaatulika iska wado iska wardi iska quraan akhriso ragcad ractaynkii iska tuko haddaad doonto boqol ragcadood tuko culays ma waman waiqa ruuxii ku kalsoon biqiyaamin soo toosid ama istaagid min alleyli habeenka aakhirsa uu soo istaago falyuutir min aakhirihi xagga dambe haka tukado ha ka watriyo fa inna qiraa'ata aakhir alleyl qur'aan akhriska habeenka niska dambea maxduuratun waa laga soo qaybgalaa wadalika afdalu kaasaana fadli badanoo muslimiinta u fadli badan malaa'ig baa ka soo qaybgal oo muslimiin baa kula tukanoo malaa'ikaturaxma imanaya marka taa muran ma laha asalaatu min aakhir illeyl inay fadli badan tahay muran ma laha laakiin intaad gowrgowri lahayd eed gebi dhici lahayd bal witirka horta meel saar niska hore iska tuko hadhow ilaah hadduu ku soo kiciyo salaaddu way furan tahaye cidna kuuma diidaysee wax ilaahay keenoo xukum sharci ah oo cibaado ah oo salaad ka khayr badan acmaalu jawaarix ma jiro nabigu yidhi faman sha'a falyastaqila waman sha'a falyastaktir ninka doona salaadda ha badsado ninka doona ha isku yareeyo adun baa isku yareeya biilki baabu baabun afdal الsalaati طuul اlqunuud inta yartaan ku dara haddee afdal salaati salaad mid u fadlidoon waxaa weeye tuulu lqunuuti ay tuulu lqiyaam istaag dheer istaag dheer oo qur-aan la geliya haddi ninkaan qur-aan la soo baran haddi see buu yeeli ara'ayta aladii in acdaynaha ku celceliya haddi in acdaynaha boqol goor ha akhriyo ara'ayta aladiina konton ha akhriyo aduu taagnow qiraan qur-aanka dheer baa loo baahan yahay xadaanaa ubayd xadaanaa cabd bnu xumayd alkisi alxaafid akhbarana abu caasim annabiil daxaak ibn mklad أخbarna ibn jur cabdالmلك أخbarnي abu الزubayr mحamed بn muslim بn tdrس الmaki qaala qaala rasul ه sl ly slam أfضل الصalaaةi salaad midda u fadli badan waxaa weeye طuul اlqunuuti ay طuul اlqiyaam طuul اlqiyaam alqunuut huna alqiyaam baa loo jeedaa وxadثna abu bكر بن أbي شhaybة وأbu كرayb qال xadثna abu معaaوiية xadثna أcmش سulayman can سفyaan abi sufyaan can jaabir dakratu waa alxa ibnu naafic nin kaleo isna abu sufyan yaa jira laakiin ninka waa la sheegaa ibn cabdirabbi waa la sheegi isagu can jaabirin qaal suila rasul lah sal lay slam ayu salaati afdalu salaatee baa nabi allow u khayr badan oo ruuxa muslimka uu ku dadaalaa qaala wuxuu uhi tuulu lqunuud ay tuulu lqiyaam istaag dheer salaada leh salaadaasaa u fiican qaala abubakr wuxuu yidhi xadana abu mucaawiyata can ilacmash sidaas abubakr ku wariyey abu kurayb baa yidhi xadana alacmash haddana acmash abu kurayb baa yaa yidhi wey abu kurayb abubakar baa isku cadfanay lafdiga marka meesha ku soo aroray alqunuud ah macaani badan buu filuqa ku yimaadaa macaani badan buu filuqa ku yimaadaa wa fi sharci waxaa laysku hayo uwan xadiidkan un weeye macaanidu ku yimaada waxaa ka mid a ah qunuudku <clears throat> assukuut in la aamuso oo ku yimaadaa wa qumuu lilaahi qaanitiin xadiidkii zayd bn arqam waynu soo marray fii awaali kitaab waag hore waan iska sheekaysan jirray oo salaadda dhexdeena isku baridin jirray oo hebel waseeta waa la fiican yahay qur-aankaan sii wadan jirray kadibna waa lana faumirna bالsukuut faأnzl اllahu subxaanaه wa tacaala waqumuu lilaahi qaanitiin aayadda markay soo degtay faumirna bالsukuuti wanuhina can اlkalaam buuri idan qaanitiin huna waxay noqotay saakitiina khaadiciina lilah waxay kaloo noqotaa masala qunuudku wuxuu kaloo noqdaa min xayu alluga adducaa adducaa almubaalaqatu fi اdducaa waa noqdaa qanata rasuul اllahi shahran yadcuu calىa qawmin qanata rasuul اllahi shahra ay daca calىa qawmin qolyihii reer ricli reer dakwaani waa naga soo maray reer lixi waa naga soo maray waxay kaloo noqotaa qunuudku noqdaa min xayu alluga washarci ba noqdaa aلطaacatu kullu lahu qaanituun ay muطiicuuna lahu macaani badan asalaa bay ku timaadaa qunuudku macna asalaad buu noqdaa alsukuut adducaa aaaca asalana waa noqdaa amman huwa qaanitun ana allayli saajidan wa qaa'ima idan qaanitun wuxuu noqday ay musalli yusalli idan macaani badan bay ku timaad laakiin culummadu waxay u badan yihiin huna macnaha gooni ah weeye waxaa loo jeedaa alqiyaam alqiyaam ayaa loo jeedaa afdal salaati uul اlqunuuti ay uul اlqiyaami istaaguna muxuu dheeranayaa istaaggu wuxuu u dheeraanayaa qiraada dheeranaysa ibn cabdilbar fi iskaari wuxuu yidhi yacnii tuula alqiyaam xadiidkan markuu sharxayay laa khilaafa naclamhu cinda axadin fi dalika buur alqunuud huna in laga wado qiyaam iyo qiraa'o dheer ayaa khayr badan murankumaogin buuri nawowi laftigiisu hoosu uu tilmaamaya almuraadu bilqunuuti huna alqiyaamu biitifaaqi اlculamaa'i fima calimtu nawowina sidaasuu yidhi ibn cabdibarna sidaasuu leeyahay ibnu cumar baa la weydiiye oo lagu yidhi salaadda fajrka muusan qunuudi jirin ibn cumar abdullah ibn cumar witirkana muusan qunuudi jirin qunuudkan ducada ah muusan gelin jirin markaasaa la yidhi waa sida ma qunuudin maa naclamu اlqunuuta ila tuula alqiyaam wاlqira'a buuri annagu daan saxaabana qunuud haddaan maqlo waxaan u naqaanaa tuulu lqiyaami wاlqiraa'a istaag dheeroo la taagnaado iyo qur-aan dheeroo la dheereeyo idan in salaadda aad bayso sujuudday rukuucda ood boqol ragcadood tukato iyana laba ragcadood tukatood ku ahrida baqarya alcimraan iyo acraaf iyo aad maa'ida ku akhrida iyo ancaam oo toban jus aad ku tukato oo intii wadaadkan allowsaalka uu boqol ragcad tukanaya ad laba u taagnaato kee khayr badan laba ragcad baa khayr badan lianna nabiga kuu soo sheegay muxuu ku yidhi fa inna qiraa'ata aakhiri leyl qiraa'ata ma aha salaadda sujuud baan laguma dhi sujuudaday kusaysaa fa inna qiraa'ata aakhiri leyli maxduuratun mashhuuda qur-aankaasaa la rabaa inaad si u akhrido wakii nabigu alayh sala ninka saatooyinka tukanaya si u rumaydo afkiisa ha nadiifiyo malaa'igta qur-aanka dhegaysanay ugu bogahayaan ba laga yaaba inay afkiisa u soo dhowaadaan marka inuu afkaada soo shiirin oos nadiifiso ood malaa'igta ilahay aadan dhibin wixii isudgina lama rabo inaad taraag suudkaada aad salaatulil ola soo istaagto iyo buumahaadi aad ku seexanaysay iyo faraad garankaadii aad ku dhididay lama rabo salaadda waa in la xurmeeyo ilahay laga xishoodo wallahu subxana wa tacala aclam